بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxay waxaynu ku noqonaynaa xadiidkii cabdillahi bni cabaas aqaama nabiyu sal lay waslam fi cashara yowman yaqsur xadiidkaa markaynu ka hadlaynay waxaan sheegnay inuu ahaa qisadaasi inay dhacday nebiga sal ly wasalam xajkiisii xajat ulwadaac oo xajka inuu sagaal iyo toban beri joogay arrintaasina sax maa walaalaha mid ka mid a ah ayaa baraarujiyey waana sax baraarujintiisa saxa waxay ahayd nebiga sal ly wasalam sagaal iyo tobanka beri ama toddobiyo tobanka kolba sii la dhahaba sanadkii sideedaad markuu maka furanayay bay ahayd markaasuu joogay kadibna wuxuu uga baxay eh, xunayn oo qaswatu xunayn waa kii ka aaday marka muddadaa wuxuu joogay markii uu maka furanayay ama xajat lwadaac wuxuu nebigu joogay magaalada maka toban beri sida xadiidka anas iyo kucad wuxuu soo galay afartii dilxija ama bisha carafa kolba taaddahdaan wuxuuna ka baxay nebigu sal lay wasalam afar iyo tobankiina uu ka baxay marka tobankaa beri buu nebigu joogay sal lay wasalam xajat lwadaac fatxu maka sagaal iyo toban beri buu joogay sidaasaa marka masaladaas sidaa loo saxo in sha allahu tacala ayib wa can anasin radi allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii irtaxala u rarto fii safarihi safarkiisa dhexdiisa qabla an tasiiqa intaynan leexanin ashamsu qoraxdu intayna kala barhka ka leexanin haddii uu rarto safarkiisa dhexdiisa wuxuu ahaa akhara mid dibdhiga duhurka ayuu dibdhigi jiray ilaa waqti alcasri casarka wakhtigiisu u dibdhigi jiray uma kadibna wakhtiga casarka markii la gaadho nazala wuu degi jiray oo safartii ayuu hakin jiray fa jamaca markaasuu kulmin jiray baynahumaa labadaa dhexdooda yacni casarka iyo duhurka ayuu kulmin jira oo wada tukan jiray fain zaaqad hadday leexato qoraxdii samada kale barhkeeda hadday ka iilato ka leexato ashamsu qoraxdii qabla an yartaxila intuusan raranin isagoon gaadiidkii rarinoo weli dhaqaaqinoo degan hadday qoraxdii leexato samada kala barhkeeda dhanka galbeed iyo qorax dhac xaggiisa uga iilatoy uga leexatana sallaa wuu tukan jiray adduhura duhurkuu tukan jiray intuusan dhaqaaqin uma kadibna rakiba waa fuuli jiray gaadiidko safarkuu markaa bilaabi jira wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexda waxaa ku sugan oo lilxaakimi xaakim u sugnaaday fi arbaciina kitaabkiisa arbaciina dhexdiisana ku sugan biisnaadinna ku sugan sanad saxiixin oo saxiixa arbaciinku waa kitaab uu xaakim leeyahay ayib riwaaye uu xaakim ku wariyey fii kitaabihi alarbaciin sanad saxiixana uu ku wariyey waxaa ku sugan sallaa wuu tukan jiray aduhra duhurka iyo walcasra casarka uma kadibna rakiba waa fuuli jiray oo riwaayada xaakim iyo taa saxiixaynka waxay ku kala duwan yihiin aakhirka faida zaaqat الshamsu qabla an yartaxila riwaayada bukhaari iyo muslim maxay tihi fain zaaqat الshamsu qabla an yartaxila salla الظuhra duhur keliyay tir sooma uma rakiba laakiin riwaayadan xaakim fi larbaciin biisnaadin saxiix iyadu waxay tihi haddii qoraxdu ay zuusho intuusan dhaqaaqin salla aلظuhra wاlcasra casarkiiyo duhurkaba waa wada tukan jiray uma rakiba markaa kadib buu fuuli jiray waa macnaha gaadiidka intuu fuulo ayuu markaa dhaqaaqi jiray wali abi nucaymin abi nucaym waxaa u sugnaaday fii mustakhraji muslimin kitaabkiisa mustakhrajka ku ah muslim mustakhrajaadku waa nooc kutubta ka mid a ah, oo mustakhraj cala saxiix albukhaari iyo mustakhraj calaa muslim iyo mustakhraj cala saxiixayn iyo kutub waxa weeyaan axaadiis oo muxuu ahaayey saxiixaynka axaadiistoodii bay warinayaan laakiin ariiqii saaxibu saxiixaynka kuma warinayaan way garab marayaan markaasa waxay kula kulmayaanoo isugu imaanayaan sheekhiis sheekhulbukhaari ama sheekhu muslim bay kaga soo dhacayaan inta badan alfaad ziyaadaana waa wataano kuma taqayudaan saxiixaynku waxay wariyeen kutubtaasa marka wa la hahda mustakhrajad la yidhahda marka abu nucaym baa ka mid ah ragga istikraajka ku sameeyey calaa muslim waliabi nucaymin waxaa u sugnaaday fii mustakraji muslimin muslim istikraajka uu ku sameeyey kitaabkiisa mustakraj calaa muslima waxaa u sugnaaday isagana inuu nebiga ka wariyey sal lay wasalam can anasin wey macnaha kaana wuxuu ahaa rasuulku sal lay waslam idaa hortii kaana uu ahaado fii safarin safar dhexdii markuu ahaado oo fazaalad ay zuusho ashamsu qoraxdu ay zuusho oo qoraxdu ay dhanka galbeedka ay u leexato wax yaro kala barhka ka leexato ka durugto sallaa mid tukada ayuu ahaa aduhra duhrka iyo walcasra casarka jamiican iyagoo idil waa isla tukan jira uma kadibna irtaxala markaasuu raran jirayo oo markaas safartiisa dhaqaaqi jira sidaa ay xaakimna arbaciinkiisa ku wariyey kadalika abu nucaymna fi mustakhraji muslim uu ku saaray ayaa waxaa sidaasoo kale wariyey ismaaciili isagana fii mustakhrajihi cala saxiixi albukhaari bayhaqi baa isaguna soo saaray isaga oo ziyaadadaa wato adiga garawoo riwaayada saxiixaynka iyo qolyahan riwaayadoodu keliya waxay isku khilaafsan tahay riwaayada saxiixaynku ma aynan sheegin wax la yidhaahdo jamcu taqdiim sooma keliyata waxay tidhi yani uhur basay sheegtay duhurka basuu tukan jiray intuusan dhaqaaqin hadday qoraxdu zuusho duhurka basuu tukan jiray casarkii macnaha inuu wakhtigiisa la sugi jiraa laga fahmi sooma laakiin riwaayadan xaakim iyo eh, abu nucaym iyo ismaaciili iyo iyadu waxay sheegaysaa inuu duhurka casarka intuu isla tukado casarka soo hormariyo markaa kadib isagoo casarkiisi iyo duhurkiisiiba tukaday inuu dhaqaaqi jiro marka ziyaadaha ah waxay wadataa casarka casarkii oo lasoo hormariyey bay wadataa saasay ku kala duwayen macna ziyaadadana laba ra'yi bay culimmadu isugu khilaafsan yihiinoo badankood way sugayaan oo waxay leeyihiin ziyaadadaasi waa ziyaado sugan oo waxaa saxiixiyey ziyaadada ibnu xajar iyo calaa'i alxaafid almundiri alimaam nawowi sheekh albani qaarkoodna ziyaadada waxay ku cileeyeen maadaama ay bukhaari iyo muslim ziyaadadaa ka jeedsadeen oy ka tageen inay shaad tahay bay kutusi oo markaasi waxay tilmaamayaan inaysa sugnayn yay ishaarayaan macnaha adiga muxadisiinta badankood ziyaadadaa waa sugayaan macnaha ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey nebigu sal lla alay waslam markuu safro inuu salaadaha jamcin jiray jamcinta salaadahana waxaa la yidhaahdaa salaadaha in laysu raro oo ama lagu sameeyo jamcu taqdiim ama jamcu tahiir taqdiimkuna waxa weye tii dambaysay baa lasoo hormarinaya oo tii horeysay baa wakhtigeedii laysugu keeniyo la wada tukan jamcu takhiirkuna tii horeysay baa la dibdhigaya markaasaa ta dambe wakhtigeeda lala tukanaya casarkiiyo duhurkana waa laysu geeya marka maqribkiiyo cishahana waa laysu geeyaa amaa salaada subax iyadu bilijmaac uma guurto iyadu goonideeda u madax bannaanta salaada subax xadiidkani marka wuxuu inoo faa'iideyn nebiga sal lay slam hadyigiisu wuxuu ahaa safarkiisa dhexdiisa haddii qoraxdu intaysan iilanin oo macnaha duhurka ka hor ah barqinkii oo kaleeta hadduu safar galo duhurku wuxuu soo gelayaa isagoo safartii ku jira u degi maayo marka duhurkii dib buu u dhigayaa casarka wakhtigiisuu u dibdhigaya markaasuu isla tukanaya kaa maxaa la yidhaahdaa waa jamcu tahiir sooma xadiidka qaybtiisi hore waa ku cadda haddii <clears throat> duhurka wakhtigiisii la gaadho qoraxdu zuusho isagoon weli guurin oon raraninoo deganna marka wuxuu tukan jiray duhurka waa riwaayada saxiixeynka ogow casarkana marka waxaa ka muuqata inuu wakhtigiisa la sugi jiray sooma laakiin ziyaadadan baa waxay sheegtay inuu markaa casarka iyo duhurkaba isla tukan jiray kadibna uu socon jiray halkaana waxaynu ka fahanay jamcu taqdiimka soma oo macnaha in casarka lasoo hormariyo duurka wakhtigiisa lala tukado intaba waa samayn jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidku labada jamcu taqdiimkana wuu inoo faa'iideeyey jamcu tahiirkana waa inoo faa'ideeyey marka ziyaadadan la qabto wey manaha ayib musaafirka inuu salaadaha jamcin karo ayaa wuxuu yahay madhabka ay qabaan culimmada badankood marba hadduu musaafir yahay waxaa khilaafsan madhabka xanafiga oo iyagu ma qabaan salaado la jamciyo ilaa musdelifo mooye habeenka musdelifo la joogo bay qabaan jamcinta laakiin jamc kale ma qabaan qaarkood waxay diidan yihiin culimmadu jamca loo yaqaano jamcu taqdiimka ta'khiirkana waa ogolyahay sayse u badan yihiin jumhuurtu qabaan waxa weeye jamcu ama taqdiim ha ahaado ama takhiir ha ahaadee waa sunno nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh saas man ayib xadiidkan saasaana sawaaba saasaana saxo ama takhiir ha noqde ama taqdiim ha noqdee jamcu waa mashruuc axaadiis aad u fara badan baa kutusaysa oo aan qaarkeed u tegi doono insha allahu tacaala ayib waxaa ka mid ah xadiidka waxyaabaha aan ka faa'iidaysanayno culimmada qaarkoodna u deliishadeen waxay yidhaahdeen jamaca nebigu wuxuu uun samayn jiray markuu uun safar iyo socdaal ku jiro ee hadduu degan yahayoo markaa uusan safarkii saarnayn oo jidka saarnayn jamac ma samayn jira sidaana bacdu ahlilcilmi baa doorto waxay yidhaheen jamcu wuxuu khaas ku yahay hadday salaada kuu soo gasho adoo markaa jid saaran laakiin ra'yigaasi waxaa diiday axaadiid kalaa sugan oo nebigu isagoon markaas socdaalkii ku jirin guud ahaanse safar ah ayay ka sugan tahay inuu salaadaha jamcin jiray bal xadiidka cabdullahi bni cabaas fii saxiixi muslim magaalada madiine isagoo jooga ayuu nebigu duhurkiiyo casarkana jamciyey maqribkiiyo cishahana jamciyey markaas safarna ma ahayn roobna ma jirin cabdullahi bni cabaas markii la weydiiye o layidhi muxuu ula jeedayna wuxuu yidhi araada anlaa yuxarija ummatahu wuxuu nebigu rabay inuusan ummaddiisa cidhiiri gelinin marka sideedaba jamca iyo qasriga labay kala yihin qasrigoo salaada la gaabiyo oo meeshii afarta ahayd laba la tukado sabab aan safar ahayn ma leh sabab aan safar ahayn ma laha musaafirka basaa loo ogolay amaa jamcinta salaadaha laysu geeyo oo mid inta la dibdhigo tii kale wakhtigeeda lala tukado ama inta mid lasoo hormariyo ta kale wakhtigeeda lala tukada jamca isaga safarna sabab buu u noqdaa asbaab kaloon safar ahayna wuu leeyay oo asbaabta aan safarta ayn waxaa ka mid a roobkoo kale oo macnaha waxa wey xadidka cabdullahi bn cabaas laga faa'idaysanayo waxaa ka mid a maalan sida ay rajaxayaan sheikhulislam ibnu taymiya hayrkii xaaje hadday timaado kale hadduu ruuxu xaraj gelayo xaraj iyo cidhiidhi hadduu gelayo salaad walba wakhtigeeda hadduu tukado waa loo ruksayni lilxaaja inuu markaasi salaadihii jamciyo xadiidka cabdullahi bn cabaas baa laga faidaysta lakin waxay leeyihiin caado ka dhigan maayo waa marmar wax dhici kara wey marmar wax ruuxa ku dhici kara wey markaasoo kaleeto wuu isu riixaya wuu isla tukanaya macnaha marka muhimaddu waxa weeye jamcu asbaab kaluu yeelan kara oo keeni karta laakiin qasriga iyo gaabintu sababtiisu waa un safar keliya saas sababtiisu waa un safar keliya sidaas ayb marka nebiga isagoo oo jooga yaa laga hayaa isagoo jamciyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oon markaas magaalada madiine isagoo joogana waa jamciyey oo xarajka inuu ummadda ka saaro nooc xarajaa jiray marka xadiis asarka sida laga fahmay hadalka cabdullahi bn cabaas kadalika isagoo safaroo meel degay oon markaasi socod ku jirin laakiin meel ku yara furtay ayadana inuu jamciyey waa laga hayaa rasuulka salawatu rabbi waslamu caleyh ayb wacan mucaadin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kharajnaa waan baxnay maca anabiy nebiga la jirankiisa ayaan baxnay sal lay waslam fii ghaswati tabuuka duulaankii tabuuk baa nebiga u raacnay sal lay slm duulaankii tabuuk dhexdiisa sanadkii sagaalaad buu ahaa waa duulaamadii nebiga sal lay waslam waxaa la yidhahda kii ugu dambeeye wey bacdamaa uu nebigu tabuuk ka soo noqday sal lay waslam duulaankii tabuuk waxaa markaa laysu diyaariyey xajat lwada xajat lwadac kadibna nabigu waa geeriyooday salawatu rabbi waslamu caleyh kharajnaa waan baxnay maca nabiyi sal lay waslam fii ghaswati tabuka duulaankii tabuuk fa kaana nebigu wuxuu sal lay slam yusallii mid tukadaa aلظuhra ظuhurka iyo wاlcasra casrka jamiican iyagoo iyagoo yani si wada jir ah wاlmaqriba maqribka iyo wاlcishaha cishahana wuu tukan jiray jamiican wadajir buu tukan jiray si wada jir ah ayuu u wada tukan jiray manaa rawahu waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey maali baa kadalika muwaaa kusoo saaray abu daawuud iyo nasaa-i keyrkood lafdiga abu daawuudna waxa weeye wuxuu leeyahay mucaad nebigu sal lay slam duulaankii tabuuq wuxuu ahaa qoraxdu hadday zuusho intuusan raranin duhurkii casarka ayuu kulmin jiray qoraxdu intaysan zuulin hadduu rartoo barqinkii baxana duhurkuu dib dhigi jiray markaasuu casarka la tukan jiray maqribkana sidoo kale uu ku samayn jiray iyo cishaha nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh abu daawuud baa soo saaray xadiidkaas sanadkiisa aad baa laisugu khilaafsan yahay hadal badan baa ku jira laakiin xadiidku waa sugayn saas man oo yani tirmidi abu daawuud iyo axmed iyo bayhaqi baa soo saaray min ariiqi qutayba can leytin can yaziid bn abi xabiib can abi tufayl can mucaad waxaana ku sugan markaa jamcu taqdiim baa ariiqa ku yimid ariiqa marka waxay leeyihiin leys baawaxaan ujeedaa qutaybat bnu saciid baa gafay oo xufaadda intooda badan waxay leeyihiin wuu khaldamay sanadkana waa ku khaldamay matnigana ziyaadada jamcu taqdiimkaabuu ku daray sidaasay badankood xukumayaan inkastoo qayim iyo sheekh albaani iyo xadiidka maca ziyaadadiis iyo maca sanadkiisaa kale ay saxiixinayaan laakiin akaru lxufaad waxay leeyihiin waa khalad ziyaadada markuu wato iyo ariiqa hadda aan sheegnay almuhim xadiidku waa sugay almuhim warka murtidiisa xadiisku waa sugay wuxuuna faa'ideynaya xadiidka hore wuxuu faa'ideeyo jamaca guud ahaan ama ha noqdo jamcu taqdiim ama ha noqdo jamcu ta'khiir sidaasuu macnaha faa'ideynaya waana madhabka jumhuurta siday u badan yihiin macnaha idinma qoray fakana yusali الظuhra wاlcasra jamiica bas intaa bas idin qoraya ayib waa cajiib waxaan u malaynaya in idinka go-anta وcan ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala wuxuu yihi qaala rasulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa taqsuruu ha gaabinina asalaata salaada ha gaabinina fii aqalo wax ka yar min arbacati burudin afar bariid wax ka yar dhexdiisa ha ku gaabinina afar bariid masaafo ka yar salaadaha ha ku gaabinina min makata maka laga bilaabo ilaa cusfaano laga gaadho arbacatu buratu waa maka ka bilow ilaa cusfaan ka gaadho cusfaanku waxay ku taallaa markaad maka ka baxdood magaalada madiina usii socoto dariiqa caamkaabay ku taallaa waa meel xoogaa u jirto wey macnaha rawahu waxaa wariyey xadiidka adaara qطniyu baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciif wاصaxiixu sida صaxiixana waxa weeye anahu xadiidku mawquufun waa mawquuf calaa man cala bni cabaas haakadaa sidaasuuna akhrajahu uu ku wariyey ibnu khusaymata kusoo saaray isagoo mawquuf cala bni cabaasah ayaa ibnu khusayma soo saaray xadiidka salaada ha gaabininafi aqala min arbacati buruj daara quطni baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif buu xaafidku ina yidhi laakiin fii kalaami alxaafidi hada qusuur xoogaa yani waxbaa ka dhiman xadiidka sanadkiisu daciif keliya mehe waa daciifun jiddan aad buu daciif u yahay leanna sanadkiisa waxaa ku jira cabdulwahaab ibnu mujaahid ibnu jabrin mujaahid ibnu jabrigii mufasirka ahaa wiiluu dhanoo cabdulwahaab layidhaahdo baa sanadka xadiidka ku jira waana nin matruuk ah bal sufyaan thawri wuxuu yidhi kadaab buu ah beenaalaha buu haayo been badan marka ninkaasoo kale xadiidkiisa daciif lama yidhaahde waa daciifun jiddan bal bacd alculamaa waxayba qabaan inuu mawduuc yahy been abuurad waxaa intaa dheer oo cillo kale ah ardaygiisa ka warinaya waa nin la yidhahdo ismaaciil ibni cayaash ismaaciil ibni cayaashna waa kaan soo marnay shaamiyiinta waxaan ahayn hadduu wax ka warinayo waa daciif xijaaziyiinta iyo keyrkoodii hadduu wax ka warinayo waa daciif ninkan uu ka warinayana shaami ma ah ciladaana waa qaba sidaas daraaddeed baa xadiidkan waxaa daciifiyey a'immada xadiidka sida alimaamu albayhaqi ibnu jawzi alimaamu nawowi ibnu xajar sheekh albani bal sheekh albani daciifadii silsila daciifa wuxuu leeyahay mawduucun sababuhu cabdulwahaab kadabahu thawri baynamaa uu meelo kale dacfi shadiida ku xukumayo silsilada daciifada iyada wuxuu ku xukumay inuu mawduuc yahay xadiidka saas way almuhim waxa weeyaan dacfi aad yani aan kabmaynin xoog badan baa xadiidka ku jira xadiidkan yaa daliishaday waxaa deliishaday qolyo aynu xalay soo sheegnay oynu nidhi waxay qabaan masaafatu lqasrigu inay tahay arbacatu burud oo waa qoladee ya waxaa weeye shaaficiyada iyo maalik iyo axmed iyo isxaaq iyo imaamu shaafici waxaa la dhihi karaa waa madhab jumhuur madhab jumhuur oo masaafat lqahaan waa arbacatu burud aar bariid afar bariid afarta beriid waa meel loo socon karo laba beri lugta caadiga ah ama geela raran baa afar yaa wuxuu u socon karaa bay dhaheen laba beri waa kaan soo sheegnay marka loo bedelo kilomitr loo bedelo iyo maqaayiistan casriga ah afarta beriid waxay noqon karayaan ilaa toddobaatan iyo lix ilaa siddeetan meelahaas kilomitr wey taqriiban waxaa la dhihi karaa waa maka iyo jidda qiyaastaas wey maka iyo jidda ayaa qiyaastaa isu jira macnaha ayib marka xadiidkaasay cuskadeen iyo xadiid kale laakiin xadiidku waa daciif weliba daciifun jiddan weye xujana ma noqon karo markaas wuxuu ina yidhi xaafidku wاصaxiixu sida صaxiixi annahu xadiidkani mawquufun cabdulahi bni cabaas buu ku eg yahayo halkaasuuba ku taagan yahay maba dhaafsiisnaba saasa saxiixa buu leey waa runtii xaafidkuo xadiidku markuu mawquuf yahay cala bni cabaas waxaa soo saaray alimaamu shaafici fi lum kadalika albayhaqi ayaa soo saaray can ibni cabaasin annahu su'ila ataqsuru ilaa carafa leydi haddaad carafa aaddo oo ilaa carafa aad u safartaadda ma gaabinaysaa baa laydhi markaad maka joogto markaasaa wuxuu yidhi la maya ma gaabinayo carafa waatan markaasaa wuxuu yidhi walaakin ilaa cusfaana wa ilaa jaddata wa ila aa'if buud laakiin haddaan cusfaan aado waa afar barid waay ama aan jiddo aado ama aan daa'if aado markaasaan buud aarkaasi markuu sidaa mawquuf ugu yahay calaa cabdilaahi ibni cabaas sanadkiisu waa saxiix ibni xajar fi talkhiis buu ku saxiixiyey sheekh albanina fi lirwa alimaam nawowina fi lmajmuuc wاlkhulaasa labadaba wuu ku saxiixiyey marka asarku markuu mawquuf cala bni cabaas yahay buu saxiix yahay laakiin markuu mawduuc ama waa daciifun jiddan an jaabirin radi allahu tacala canh waa marka masalada xalay ka soo waxaynu soo sheegnay masaafat alqasri wax daliiloo loo cuskada inaysan lahayn xalan soo faahfaahinay masalada iyada man xadiidka ugu roonna waa kan soo sheegnay waa xadiidkii anas een xalay soo marnay ee muslim soo saaray xadiidkaasaa u roon isagana taxdiid rasmiya lagama qaadanayo wa jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi khayru ummatii ummaddayda kuwa ugu khayr badani alladiina kuwa weeye idaa goortii asaa-uu ay xumaan sameeyaan istakfaruu dembi dhaaf weydiista alle ummaddayda waxaa u khayr badan dadka markay khalad galaan oo khaldamaan oo xumaan sameeyaan ilaahu noo dembi dhaaf yidhaahdo toobadkeena waidaa goortii saafaruu ay safraanna qasaruu salaadaha gaabiya oo wa afdaluu afura hadday soon jirana afura haddii ay salaad tahayna gaabiya ayb akhrajahu waxaa wariyey atabaraaniyu fi lwsai buu ku wariyey biisnaadin sanad buuna ku wariyey daciifin oo tabaryar meeshaas markaad u laabato abaraani fi lwsa ziyaada ku jirta ziyaadadu waxa weeye khayru ummatii aladiina ida asaa'uu istakfaruu waida axsanuu istabsharuu waidaa axsanuu istabsharuu ziyaadadaasaa meesha ku markay wanaag sameeyaanna bishaaraysta markay dhaaciyo khayr la yimaadaan ku farx waidaa saafaruu qasaruu wa afdaruu ziyaadadaasaa dhexda ku jirta ahraja waxaa soo saaray aabaraaniyu baa soo saaray fi lwsai buu ku wariyey fi lmucjam alwsat biisnaadin daciifin abaraani saddex mucjam buu leeyahy almucjam alkabiir iyo mucjam alawsat iyo mucjam alsahiir saddexa mucjam buu leey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo tabar daran ayib xadiidka sanadkiisa saddex cilaa ku jirto saddex cilo ayaa ku jirto cilada koobaadi cabdullaahi ibnu lahiica ku jira oo dacfina ku jira mudalisna ah ciladiisa labaadna cabdulaahi ibnu lahiica ardaygiisa oo cabdulaahi ibnu yaxya la yidhaahdana waa majhuululxaal cilada saddexaadna abu zubayrin maki nin la yidhaahdo oo mudallis abaa ah, cancaneeyey marka laba nin oo mudallisiin ah iyo nin majhuululxaal ah iyo weliba dacfi baa ku jira sidaas daraaddeed isnaadin daciifin saddexdaa ciluu daciif leeyahy wa huwa xadiidku buu yidhi xaafidku fii mursali saciid ibn musayab buu ku jira saciid ibnu sayab mursalkiisa ayuu ahaaday fii mursali saciid ibnu sayab cinda albayhaqiyi buu ahaaday mukhtasaran xaaluya mid la soo gaabiyey wa huwa fii mursali saciid ibnu sayab macnaa waxaa irsaaliyey saciid ibnu sayab markuu mursalu saciid ibnu sayab yahayna wuxuu ku yaalaa bayhaqi baa soo saaray isagoo la soo gaabiyey saciid ibnu sayab waa taabici mursalkana waxaa la yidhaahdaa taabicigu markuu xadiidka dhaho rasuulkaa yidhi meeshaas soo ma kala go-no marka ilan taabicigu nebiga lama kulmin saxaabigii uu ka qaatayna ma sheegin kaanna sidii isagoo goobjoog ahaa oo kale buu yihi qaala rasuuluullah ama facala rasuuluullah taabicigu sidaa markuu yidhaahdo baa xadiidka mursal la yidhahda mursalkuna waa kaan soo sheegnayo min anwaaci daciif soo ma lianna saxaabigii baan la sheegino cidda meesha ka go-an inay saxaabi tahayna waa dhici karta haddii saxaabi la hubi lahaa inay tahay warku waaba iska yahan laha saxaabadu dhammaantood waa cudulwa laakiin waxaa dhici karta inuusan saxaabi ahaynoo taabici kale meesha ku jiro sooma taabicigaasi haddana inuu daciif yahay baa dhici karaysa lihadihi alixtimaalaat bay muxadisiinta badankood qabaan mursalku inuu daciif yahay mursalkaasi marka saciid saciid musayab mursalkiis waxaa soo saaray alimaamu shaafici fii musnadihi bayhaqi baa isaguna ku soo saaray fii macrifati sunan walaaahaar ariiqa shaafici buuna isagu kasoo saaray isagoo mursal ah baa haddana sanadkiisu daciifun jiddan yahay mursalnimada waxoogaa bacd alculamaa iyo fuqahada qaarkood baaba deliishado uu xujo u haysto weliba maalikiyadu waxayba yidhaahdaanba yani mursalkayba ayagu sii jecel yihiinba oo waxay yidhaahdaan ruuxu marba hadduu irsaaliyo wixii dhexda ku jiray isagaaba kaa kafaalo qaaday bay dhahaan marka madaahibta qaarkood baa deliishada mursalka xanafiyado kaleeto mursalku cindahum xuja alimaam shaafici weeye ninka u dhigay shuruud dhowra u dhigay marka mursalka la xujaysan karo mursalnimadaasi marka waxoogaa wayba yaro dhowaan lahayde waxaa ka daray sanadkiisa haddana daciif weliba dacfi shadiid oo maxaa dacfigaasi yahay dacfigaasi waxa weye waxaa ku jira nin la yidhahdo ibraahim ibnu moxamed ibn abi yaxya oo sheekh shaafici sheekh u ahaan jiray axaadiista inta badan uu ka qaatay ninkaasina waa matruuku lxadiid waa daciif jiddan laakiin imaamu shaafici kaana xasana ara'yi fiihi baa la dhahay imaamu shaafici waxoogaa wuu ra'yi ahaan nin quman buu uhay nin qumanoo muxadisa buu u haysan jirayoo wuu tawfiiqin jiray mar magaciisa intuu ka wareegu dhihi jiray ninaan ku kalsoonahay baa ii warramay laakiin cinda jamaahiiri almuxadisiin ibraahim ibn maxamed ibn abi yaxya waa matruuk saas maana ninkaasaa marka ku jira sanadka waana mursal markuu saciid musayib irsaaliyo labadaa cilaba aciifu ley adiga waxa wey ama ka horeha noqdo ama ka dambe ha noqdee xadiidkaasi ma kacayo warkiisa meel kaga tag marka ayb xadiidka marka waxa uu u daliishanayaa oo uu u keenay khayru ummatii aladiina idaa saafaruu istaaruu aladiina idaa asaa'uu istakfaruu waidaa saafaruu qasaruu aftaruu meeshaasi wuxuu u daliishanayaa bimacnaa hadduu ruuxu safro in gaabintu ay u khayr badantahy waxaana dhici karta inay deliishadaan qolyaha qaba gaabintuna way bannaan tahay dheerayntuna way bannaan tahay laakiin kee fadli badan gaabintaa fadli badan qolyaha qaba laakiin khiyaar buu ruuxu leeyahy sida shaaficiyadii somaylan soo marin way isku hayaan ayagu ma gaabintaa fadli badan mise dheerayntaa fadli badan laakiin inuu khiyaar leeyahay bay u badan yihin oo gaabin karana dheerayn karana axaadiistani kuway deliishadeen buu ka mid yahay laakiin xadiisku waa daciif jiddan mana kacayo labadiisa ama markuu mursal yahay iyo markuu musnad yahay labadaba macno ayb xadiidka hore ee ka hadlaya masaafat lqasriga ka hadlaya waxa uu ku sugan yahay baynu nihi isagoo mawquufuu sugan yahay kadalika siduu cabdullahi bn cabaas uga sugan yahay buu cabdullahi bn cumarna ka sugan yahay oo waxa weeye waxaa ka sugan sida yani bayhaqi uu soo saaray bisnaadin saxiix labadooduba kaana yusaliyaani rakcatayni fii arbaci buradin famaa fawqa dalik afar bariid iyo wixii ka badan hadday safraan way gaabin jireen salaada waa cabdulahi bni cumar iyo cabdullahi bni cabbaas marka aahaarta mawquufka ku ah saxaabada ninkii deliishanaya mooye laakiin xadiid marfuuca looma hayo masaafat lqasri saas manaa aahaarta saxaabada ka soo aroortayna way iskhilaafsan tahay oo iyada lafteeda hadday iswaafaqsanaan lahayd oo ijmac saxaabadu isku ijmaaci lahaayeen xujay ahaan lahayd sooma saxaabadiina iskuma waafaqsan sidaas daraaddeed masaafatu lqasri meel la saara ma leh saas man wacan cimraan bni xusaynin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat bii waxaa igu sugnayd bawaasiiru cudurka baasuurka la yidhahdo macnaha waxa baabasiirka xanuunkaasaan qabi jira fasa'altu waxaan weydiiyey annabiya nebiga sal lay slam can isalaati salaaddii baan weydiiyey faqaala nebigu wuxu uhi sal lay aslam salli tuko qaa'iman xaalaad taagan tahay taagninku tuko saasaa asale fain lam tastadic haddaad keri weydo taagnidiina faqaalli tuko qaacidan adoo fadhiyo tuko rawahu waxaa wariya xadiidkaas albuhaariyu buhaari baa wariy rawahu albuhaariyu buhaari baa soo xadiidka waxaynu soo marnay dhowr goor soo ma garanaysaan waxaana ugu dambaysan ku soo marnay kolley kitaabkayga tartiinkiisa xadiidka saddex boqol afartan iyo sideed baan kusoo marnay halkanuuna xaafidku ka bilaabay dadka jiran salaadooda soo musa inuu soo dhihin musaafirka iyo mariidka intii hore musaafirku kaga hadlay halkana wuxuu ka gudagalay mariidka salaadiisa ayb waana ka soo hadalnay xadiidka fiqigiisa iyo min xaysu diraaya maxaa xadiidka laga qaadanayaa waxauna faa'iideynayaa ruuxa arkaanta salaada wixii uu ka caajiso inay ka dhacayso wixii awooddiisa unbuu la imaanaya oo uu markaa kari karayo macnaha ayb wuxuu uga gudbayaa marka karaanka laftiisa ka markaa ku xiga hadduu kaa kari waayana ka ku sixigu markaa uga gudbaya macnaha ayb oo hadda waxaa lagu miaaliyey qiyaamkii istaaggii baa lagu miaaliyey waxaanan ka soo sheegnay salaada sidan la leeyahay laga hadlayo waa salaada waajibka ah sooma laakiin salaada sunnadae naafilada iyada ruuxu isagoo kari kara istaagga buu fadhiga ku tukan kara waana soo sheegnay nusuusteedii axaadiisteed laakiin waxaan haddana soo sheegnay hadduu isagoo taagiyada kari kara fadhi ku tukado ajirkii baa nis la siinayaa nisna wuu waayay ilaa nebiga mooye salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiis kutusayso oo rasuulku hadduu xataa fadhiga ku tukado isaga ajirkiisa waa u dhamaystirnaa an jaabirin waxaa laga wariye radi allahu tacaala canhu caadi inuu booqday waxaa laga warinaya caada wuu booqday jaabir waxaa laga warin inuu yidhi caada wuu booqday annabiyu nebigu sal alay aslam mariidan ruux jiran buu booqday fa ra'aahu markaasuu arkay ra'aa nebigu wuu arkay ruuxii jiranaa yusallii isagoo tukanaya calaa wisaadatin barkin korkeeda isagoo ku tukanaya faramaa markaasuu tuuray nebigu sal alay aslam bihaa barkintiibuu tuuray oo ka tuuray wa qaala wuxuuna yidhi oo rasuulku yihi sal alay aslam salli tuko cala alardi dhulka korkiisa ku tuko in istadacta haddaad kari karto manaa ku sujuud baa laga wada barkinta intuu kor usoo qaato ayuu waxoogaa wejiga saarhayay markuu sujuudayo marka waxaa lagu yidhi inta laga tuuray salli tuko cala alardi dhulka korkiisa ku tuko dhulka korkiisa ku sujuud baa layidhi in istadacta haddaad kari karta wey wailaa haddaadan kari karin oodan dhulka wejiga gaadhsiin karinna faawmi ishaar iimaaan ishaarin yani keliyata uun tilmaano tilmaan ku kaaftoon wajcal waxaad la yeeshaa sujuudaka sujuuddaada akfada mid ka hooseeya min rukuucika rukuucdaada mid ka hooseeya ka dhig sujuudda waxna hoos u dhig oo rukuucda ha ka hoos marto markaad labadaba tilmaamayso rawa waxaa wariyey xadiidka albayhaqiyu waaba wariyey wa saxaxa wuu saxiixiyey abuu xaatim abuu xaatimin abuu xaatim wuxuu saxiixiyey waqfahu xadiidku inuu mawquuf yahayoo jaabir ku eg yahay xaggaa wuxuu inoo soo sheegay xaafidku inuu ibnu khusayma sidoo kale waxaan bazaar baa soo saaray waxaanan ku soo marnay xadiidkan raqamka isagana meel dhow baynu ku soo marnay xaafidkuna halkaa markuu xadiidka ku sheegay wuxuu yidhi rawaahu albayhaqiyu bisanadin qawiyin saasuu ina yidhi xaggaa markaynu ku marnay halkan laakiin muxuu ina yidhi rawaahu albayhaqiyu basuu ina yidhi xaggan laakiin idaafa la socotayo bisanadin qawiyin sanad cusub wuxuu yidhi xagga walaakin saxaxa abu xaatim waqfahu ma abu xaatim laakiin wuxuu saxiixiyey waqf inuu mawquuf halkana wuu inoogu sheegay ayib halkaa waxaan ku soo sheegnay xadiidkani mawquufnimadiisu ha jirto laakiin inuu shaahid leeyahy shaahidkiisaasuna xadiidku ku xoogeysanaya shaahidkaana waxaa soo saaray abaraani min xadiii ibni cumar biisnaadin qawiyin waxaana ka soo guurinay sheekh albani inuu yidhi saxiixadiisa silsila saxiixada isnaaduhu saxiixun rijaaluhu iqaat xadiidku marka wuxuu ku xoogoobayaa lishawaahidihi saasman ariiq kaluu leeyahy xadiidku abu yacla uu soo saaray fii musnadihi laakiin sanadkiisu waa daciif jiddan ah, saas man abu yacla markuu warinay fii musnadihi ariiqa uu ku wariyey aad buu daciif u yahay maxaa yeele waxaa ku jira ninkii la dhihi jiray xafs ibnu sulaymaan alsadi saaxibu caasim xafsa xafsa waa ninkan eh, qiraa'adan eh, muxuu ahaaye hadda misxafkan inoo yaal ninkii caasim ka wariyey waay xafsa can caasim soo maahayn xafsa bnu sulaymaan waxaa la yidhahda alsadi waa daciif alxadiid baabka xadiidka marka la yimaado waa daciif bal waxay leeyihiin waa matruuk lxadiid xadii hadduu yimaado xafsa waxba laga qaadan maayo laakiin waxaa la yidhaahdaa xujatun fi lqira'aat cilmiga qira'aatka marka la joogo waa xujo amaa hadduu xadiid yimaado warkiisa la qaadan maayo waa daciif sheekhii dhannaa ee misxafkiisa aan akhrisanayna hadii la yhahdo waa daciifoo khatar ma cilmigu waa saasoo nin baa laga yaabaa inuu qira'aadka takhasus ku leeyahy laakiin cilmiga xadiidka wax badan aan uga baxsanay nin baa laga yaabaa cilmu lmakhaazi inuu ku yahay uu ku yahay khatar laakiin cilmulxadiidi marka la yimaado uu yahay laa shay faqiiha dhan eed aragteen abu xaniifa saaxibulmadhab soo garanmaysaa abu xaniifa waa daciifu fi lxadiid soma laakiin isdimbaad iyo fiqhi markuu yimaado meeshiisii waay baabkiisii waay saas maa marka yani waxaa ku jira xafs bnu sulaymaan alasadi waana matruuku alxadiid markuu xadiidka dariiqa uu warinaya abu yacla fii musnadihi laakiin xadiidka dariiqyadiisa kale ku xilanoo xadiidku xadiis sogan wey macnaha ayib waxaana soo marnay xaggaynu kaga soo hadallayoo nebiga sal lay slam fuqahadan culimmadan in badan way qabaan ruuxu inuu dhulka ku sujuudaal rabaa hadduu gaari waayana inuu ishaado laakiin waxyaalo kale inuu kaalmaysto kor usoo qaado markaa kuwa uu madax wejiga saaro ku sujuudo taa wey wax la diidan yahay macnaha lanna waan soo marnayoo nooc tanauca ku jira tanauc diintoo laysku adkaeyo laysku dhibo meel shareecadu ruksayso fududaysay adi maxaa isu dhig maxaa barkin iyo qori inaad qaadato iyo laan inaad karusoo waaysatay waaa maa ku gal kursi inaad qaadato ku sujuudda lama baha ah, saasmana soo marin in allaha yuxibu an tutaa rukhasuhu soma ruksada shareecada qaada waba hasdhibin hasmashaqayni saasa la doonay an caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nabiga sal lay aslam oo yusallii tukanaya mutarabbican xaal uu yahay mid afargees u fadhiya rawahu waxaa wariyey anasaa'iyu nasaai baa wariyey wasaxaxahu waxaana saxiixiyey alxaakim xaakim baa saxiixiyey ayb xadiidkanna waynu soo marnay sooma saddex boqol labaatan iyo laba raqamkaasaan ku soo marnay kadalika waxaa soo saaray daara iyo bayhaqi iyo ibnu khusayma biisnaadin saxiix waxaana saxiixiyey xaakim dahabi ibnu khusayma ibn cabdilhaadi ibni xajar sheekh albani waxaana kasoo jawaabnay oonu kasoo hadalnay markaynu halkaa kaga hadlayna xadiidka inuu alimaamu nasaa-i uu yihi laa axsabu hada alxadiida ilaa khaaan xadiidkani inuu gaf yahay umbaan u malayn buuri waana laga jawaabayo a'immadu waxay yidhaahdeen alimaamu nasaa-i waa gafay arrintaasi sax ma aha xadiidku waa xadiid sugan bay qabaan man xadiidkani marka wuxuu faa'iideynayaa dadka jiran ee fadhiga ku tukanaya istaagi kari waaye qaabkay u fadhiisanayaan waxay u fadhiisanayaan tarabuc tarabucna waa nagii ka soo hadallayo yacni waxaa laysdhaafinayaa labada dhudhun baa laysdhaafinaya salmagduna ruuxu waa u fadhiisanaya jilbuhuna way yala taagnaanayaano xagga hoose waxaa ka maraya yani dhudhum waxaa ka maraya macnaha dhudhummada ayaa xagga hoose ka maraya yani salmagdu markuu ruuxu u fadhiisto inta badan raggu say u fadhiistaan wey manaa tarabuca sidaa inuu u fadhiisto ayaana mustaxab ah waana soo sheegnay fuqahadu inay isla ogol yihiin xataa hadduu si kale u fadhiisto inay salaadiisu asaxayso laakiin sidee fadli badan bay ka doodayaan sawaabkuna waxa weye sida fadliga badan waa sidan xadiidka kusoo aroortay nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin saxiixulbukhaari waxaa ku yaalla min xadiidi cabdilaahi bni cabdillaah wuxuu yidhi waxaan arki jiray buuhi cabdullaahi bni cumar oo yatarabbacu fi salaa salaadda intuu salmigii u fadhiisto muxuu ahaay dhudhummadana isdaafiya oo sidaa u fadhiistaan arki jiroo tukanayo saa u tukanay idaa jalasa fafacaltuhu markaan arkay isagoo saa u tukanahay aniguna sidiisii oo kalean isaga fadhiistay wa ana yowmaidin xadiiu sinigu maalinkaana nin dhallinyaraan aho dayar ayb fanahaanii cabdulahi bni cumar cabdulahi bni cumar baa ii diida wuxu war saha u fadhiisan maxaa yeelay inamaa sunnatu salaati an tansiba rijlaka alyumna wa tusaniya alyusra war sunnada dariiqada salaadda waxa weeye inaad lugtaada midigna taagto bidixdana aad ku fadhiisato saasaa sunnada ee maxay tahay tarabucan aad u fadhiinaysa macnaha xilligii ataxiyaadka xilligii ataxiyaadka ama fadhiga laba sujood u dhexeeyo iyo buu ayar tarabuc isaga fadhiisanay saas macana markaasuu yidhah maxaase wax gaa yihin ayib markaasaa waxaan ku idhi buuri innaka tafcalu dalika aan ku idhi oo aniga maxay igu diiday adigu waad samaynaysaa isagu ka ark waana saxaabi o de saxaabigu wuxuu samaynayo ardada iyo taabiciintii waa raaci jire markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar ina rijlaya laa taxmilaanii labadayda lugood ima qaadi karaan oo ima xambaari karaan malaha wuu cuslaa xilli uu cuslaaday bay ahaydo dadka culculus iyo marka aynan atixiyaadkaoo kale lugaha ku fadhiisan karin iyo dadka waxoogaa hilibka lahoo kaleeto oo maalan aynan laabmi karayn lugta iyo dadka noocaasoo kale ah bedelkii ay labada lugood dhexdooda ku fadhiisan lahaayeen tarabuca inay u fadhiistaan baa fiican soma cabdulahi bn cumar saas u faiisan jiray tarabuca markuu luguhu qaadi waaye marka sidaasi dariiqadaasi waa hadduu ruuxu u fadhiisan waayo ama fadhigii mashruuca ha keri waayo ayuu tarabuca u fadhiisanaya sidaasaana sugan xadiika marfuucana ku sugan adaarta saxaabadana sidaasaa ku sugan baabu salaatiljumucati salaadii jumcada ayuu baabu yahay ayib waxaa laga qaadan sidoo kale dadka qaar baa waxayna keri karin waa kaan soo marnayo sifadii salaadii nebiga markaynu ka hadlayno waa kaan nidhi ifadu waxa weye saxdaa in e, muxuu ahaaye lugaha farahooda qiblada loo jeediye sooma oo la jebiyo ayib dadka qaarkood uma suuroobi karto dadka culculus oo kale sooma hadday faraha jebiyaan waa xanuunsanayaan oo culayskooda ma qaadi karaan faruhu ma qaadi karaan qolyahaasoo kale marka inay qaab kaleeto oo kolba sidii u fudud yeelahayaanna waa laga faaidaysa saas manaa lanna istidaacadii awoodday mar walba ku xidhanta baabu salaati ljumucati salaaddii jumcada ayuu baabu yahay salaada jumcadu qur-aanka ayaa mashruuciyadeeda sheegay oo fii suurati اljumuca rabbi tabaaraka wa tacala waa ka yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumuca fascw ila dikri اllahi wadaru lbayc saas way macana dadka alla rumeeyeyo maalinta jumcada marka salaada loo yeedho oo loo aadaamo dikriga ilaahay u degdega fascaw ilaa dikr illaah iibka iyo wax kala gadashada iyo tijaarada iyo ganacsigana ka taga alimaam alciraaqi iyo keyrkood waxay soo guurinayaan ijmaac iyo itifaaq in laysla ogolyo khilaaf ku jirin bayna alculamaa salaada jumcadu inay fardu cayn tahay khilaaf kama taagna saas man ayb qur-aankana waa kaa amray axaadiista nebigana sal ly aslam iyadana waa laga faaidaysa an cabdlahi bni cumara cabdulahi bni cumar waxaa laga warin waa abi hurayrata radi allahu canhum annahumaa labadoodu samicaa inay maqleen rasuulalahi sal lay slam oo yaquulu leh calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisa alwaaxdiisa ama laamihiisa isagoo kor saaran ah. waa jamcuud cuudka waa laanta waa qoriga ama laanta geedka laga soo gooye alwaax ahaan oo kale ilan nabiga sal alay wasalam mimbarkiisu wuxuu ka samaysnaa geel la soo qoray alwaax ahaan ah saas man atii haweenaydu usoo hagaajisa marka isagoo mimbarkiisa laamihiisa ama alwaaxdiisa korkooda saaran ayuu rasuulku wuxuu leeyay sal lay wasalam oy labadaa saxaabi ka maqleen layantahiyanna way ka reebtoomi oo way ka reebtoomi aqwaamun rag can wadcihim ka tegitaankooday ka ribtoomi aljumucaati jumcooyinka ay ka tegayaan weydayn ragga ka tegaya jumcooyinka jumcooyinka ka tegitaankooda weydayn aw amase hadday dayn waayaan layakhtimanna allaahu alla wuu dabooli calaa quluubihim quluubtooda korkooduu dabooli oo khatimi ah, inta la xidho ayaa waxa ku jira ee sharcana ka soo bixi maayo khayrkuna kor ka geli maayo iyaga dhanba waa la shaabadaynaya uma kadibna layakuununa waxay ahaanayaan min alkhaafiliina kuwa moog maslaxadooda iyo dantooda moogon waxbaban ogeyn wax ay kale ogyihiin ba ayna jirino hawadaa iyo shaytaanka iyo adduunyadaasaa iska wadata say u moog yihiinoo u mukhuursan yihiinoo isaga dabaalanayaan adduunyada khafalaadkeeda baa geeridu qabanaysa marka man oo lagu imaanaya rawahu muslim baa wariyey kadalika nasaa-i baa soo saaray xadiikaas wuxuu faa-iideynayaa waciid adag iyo tarhiib iyo hanjabaad aad u adag oo jumcada ka tegitaankeeda ku saabsan ama dadka ka tegaya iyo cuquubo ka dhalanaysa dadka jumucooyinka ka tegayaan imaanayninoo tukanaynin in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku ciqaabayo in quluubtooda la xidho oo lutfiga iyo naxariista ilaahay tabaaraka wa tacaala laga xidhayo sharka iyo shakiga iyo fitnada iyo balaayana lagu xidhahayo kadibna ruuxaasi waxaa ka dhalaya marka qalbigiisa la khatmi lagu sameeyo inta la xidho la shaabadeeyo khatmiga waxaa laga wadaa bimacnaa qabciga iyo khatmigii waa si macndhowy marka shayga la xidho ood rabto inaan la furin ayaa shaabad lagu dhuftaa sooma moori baa la saaraa sooma markaasi waxaa loogu talagalay inaan la furin taasaa laga wadaa man marka ciqaab adag qaab adag kadibna waxaa ka dhalanaysa ruux inuu haafil noqdo haafil waxaa laga wadaa wixii loo abuuray maba ogaba waaba ismaog yahay salaad iyo cibaado iyo diin iyo aakharo iyo mustaqbal wuxuu ka warhayo male waa uun xayawaankaas adduunyada eryahay wax alle wuxuu kale ogyahay ma jiro halkaasay cuqubadu gaadhsiinaysaa man rawahu muslim baa weri ayib axaadiistan badanoo la macnaa baa jirto uu ka mid yahay masalan xadiidka abu jacdin adumari nin saxaabiya bu ah ama damri wuxuu nabiga ka wariyey sal lay slam inuu nebigu yidhi man taraka alaaa jumacin tahaawunan biha abca allahu calaa qalbih saddex jumca riwaayo kale waxay ku dartay oo isku ruuxii ka taga fududaysi uu fududaysanaya darteedna uga taga ilaahay qalbigiisa waa shaabadeeya oo waa daboolaa ahlu sunankaa soo saaray bisnaadin xasan xaakim iyo dahabina way saxiixiyeen sanadkiisana imaamu nawowi baa taxsiiniyey kadalika xadiidu jaabir cinda ibni maaja ku sugan baa nebigu wuxu uhi sal lay slam man taraka aljumucata alaaan min ayri daruura tabca allahu calaa qalbi wax dan ah iyo wax daruuro oo kallifaysa iyadoon jirin ruuxii saddex jumco ka tago jumcada saddex goor ka tagaay ilahay qalbigiisu daboolaa sanadkiisu waa saxiixu waxaa waciidka ka mida ah nusuusta ku soo aroortay xadiidka cabdullahi mascuud fii saxiixi muslim ee nebigu yihi sal lay wasalam waxaan damcay ragga guryahooda ku tukanaya jumcooyinka ka tegaya inaan guryahooda ku gubo sida xadiiskan kusoo marnay oo kale salaada jamacada sooma salaada jumcadana waa ku sugan yahay ayb waa arrin marka khatarteeda an salamati bni akwac marka salaada sidaasi shareecadu u adkaysay ayaa haddana walilasaf walilasaf waxaad arkaysaa fuqahada kutubta fiqiga markaad fiiriso shuruud aad u fara badan oo inteeda badan maa anzala allahu biha min sulaan ah bay salaadaa u dhigayaan ilaa sida imaam uu leeyahay mxuu ahay shawkani iyo keyrkii ay leeyihiin salaadiiba ay noqotayba wax ku dhowa shay mutacadil ah boqol shari intaasoo shari oo qaar u tegi doon ilaa ay adkaatayba in la tukadaba man marka shayga haddaad shuruudo fara badan oon daliil lahayn u dhigto kaana shaygii eh, mashruuca ee la jideeye shareecadu qirtay adigoo anfinayo kale ka dhiganta tgi doonaa shuruudaha qaar ka mid ah maa saas w aad bay nasluxumo u tahay oo maalan waxaan u tegi oo kale maalan waxaa aad u badan dadku markay intay deegaan ka tagaan deegaan kale degaan hadda qaabkan caalamka u qaybsan yahay ee isticmaarka iyo gumaysigii ka tegay dhulkoodii ay deganaayeen markay intay ka qaxaan dhul kale tagaan sida hadda qaxootiyadoo kale oy meeshaa deegaan ku samaystaan oy caruura ku dhaldhalaan oy ganacsi ku samaystaan oy gurye ka dhistaan waxay leeyihiin weli musaafiriin baa nahayo jumcadii naguma waajibin hadda caruurtay ku dhaleen baa ku guursanaysa ogow markay meeshaa ka noqdaan oo dhulkay sheeganayeen u laabtaanna ilan reerkiibaa qaxootiga ka degane musaafir baan ahay buu leey ruux cimri musaafiroon adduunka meelle ka degani miyaad artay aduu haddana saa ay tahay markay meesha degan yihiin axkaamtii kale musaafirka ma qaadanayaan salaadihii ma gaabinayaan oo soonkii ma afurayaanoo ruuxii afuro waa la dagaalamhayaan laakiin markay salaada jumcadu timaado waxaa la leeyahay musaafir baan ruuxa jumcadu ku waajibaysana waa inuu yahay ruux deegaan rasmi ah waxaas oo dhan waxa wey waa furuuda maa anzala allahu biha min sultaan taas waxaa sugan xilligii cumar bn khataab radi allahu canhu dadka xataa yimaada ceelasha ka caba meelaha ceelasha lagu soo arooro xataa in jimcooyinka lagu oogi jiray dadkan deegaanka iskaba dhaafay guryaha samaystay man wa can salmt bn akwacin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kunaa waxaanu ahayn nusallii kuwa tukada masalada la yaab kale xagardheer baa waa dhaweysan marka meeshii markaan tagnay oo wadaadadii nidhi war maxaad u haysaan masaladan oo aan dalabnoon ku nidhi bal imaada wixii aad haysaan aan isla aragnay wadaadadii waa imaan waaye mar damboon soo tagnay baa waxay yidhahdeen mid baa masaajidka istaagay oo adaa suufiya ah. markaasuu wuxuu yidhi xilligii nebiga sal lay wasalam oo magaalada madiina lagu soo qaxay afartan kun oo muslimiina magaalada madiine qax ku deganayd oo qaxooti ku ahay afartanka kunna salaada jumcada mayna oogi jirin war afartan kun oo qaxootuka magaalada madiina fi taariikh meel lagu hayo ma jirto dadku hadday soo hijroodaan oo nabiga usoo hijroodaan magaalada unbay degi jireen muslimiintana ka mid ay noqon jireen sooma laakiin qaxooti madiine duul deganaayo afartan kun ah warkaasi hor la yaab noqon mushkiladu waxa weeye markaad adiga intaad wax iska dhaadhiciso wixii aad diin u qaadato ka horna aadan daliilba raadininba oo hadhow lagu yidhahdo war waxaan meel ku salee meelo cidhiiriya baad geli sooma ah, saas daraaddeed waxa weeyaan laa tactaqid qabla an tastadilla marka hore daliilka raadi daliilka markaad hesha kadibna wixii daliilku ku tusay raac laakiin haddaad wax iska qorshaysato kadibna hadhow markii daliilkeen lagu yidhahdo aad been abuurad gasho laalaabna ka baxdo ood meelo kudhooyin aad samaysato aan waxba ka jirin waa musiibada wadaaddo badan haysata man saas man waxaaba wixiiba ka dhaadhacaynin bawr fiqigan meesha ku qoran masaladan meesha ku qoran daliil male waa ku adagtahay waa ku adag tahay oo si ahaanteedaaba wixii kitaab ku qoranoo fiqiya wadaaddo badan waxayba u haystaanba inuu nas yahay minhaajkuu ku yaalaabuu kudhihi warade minhaajka waxa weye ikhtiyaaraad imaam weeye daliilna ma aha nasna maaha aayadna maaha xadiisna ma ahe ikhtiyaaraadkiisana meel buu ku saleeyey muxuu u daliishaday halkaa uma dhaafsansa wadaadkii markaasuu ku leeyahay waa kale minhaajkii ku taala dee ka leh macnaa ku qoray buu ku leeyahay ka leh wixiiba hadduu kaa lumo dhibkiisa way minhaajka waxa ku qorani saxna waa noqon karaa khaladna waa noqon karaa maxaa kala muujinaya saxdiis daliilkaa kala muujinaya xaggee buu cuskaday imaamku bal iska baab minhaajka umka shaafici ayaa waxna khaldan yihiin waxna saxsan yihin sooma iska dhaaf ayaga kutubta xadiidka baa qaarna saxsan yihiin qaarna khaldan yihiin sooma wahaakada axad aan rasuulka ka dambeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh oo wixiisoo dhan wada saxsan yihin ma jiro soo saas ma xataa abubakr sidiiq iyo cumar ba ha noqdeen taasina waxa weye dabiicada basharkaa keenayse liididna ma aha ruuxii khaladaad laga helana sidiisaba naqsi kuma ah imaamkii khaladaad laga helo naqsi ma ahe abiica bashar saas man qaacidaduna waxa weye ruuxii xasanaadkiisa iyo saxdiisu ka badan tahay khaladkiisana waa ammaanaya ruuxii khaladkiisu bato oo saxdiisa khaladku ka batana kaasina waa cayanya miisaanku marka dhankeebu ruuxu u badan yahay laakiin ruuxaan khalad lahayn sooba heli maysaan ninkuu cilmigu dooni ha lahaa an salmati aakcin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahay nusalli kuwa tukada maca rasuuli lahi sal alay slam rasuulkaan la tukan jirnay yowma aljumucati maalinta jumcada uma kadibna saasuu idinuu qoray yowma aljumucati ayb uma kadibna nunsarifu waanu gadoomi jirnay oo salaadaan ka gadoomi jirnay walxaal laysa iyadoo aynan ahaanin lilxiitaani derbiyada derbiga isagoo ayna u sugnaanin dilun wax hoos ah hooskaasoo yustadallu la harsado bihi isaga muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu usugnaaday ayib cinda ibni maaja waxaa weeye falaa naraa lilxayطaani dillan yustadallu markaan salaadda ka gadoomayno derbiga wax hoos ah oo la harsado kuma aragno noogama muuqdo ayib wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo limuslim muslim u muslim leeyahay kunnaa waxaanu ahayn najmacu kuwa yani jumcaysta macahu nebiga la jirankiisa najmac mise nujamic buu idin qoray najmac mise nujamic nujamic baa mm. nujamic najmac waan kulmin jirna wey waa siduu ii qoray laakiin nujamic waan jumcaysan jirna ayb ah, kuna waxaana nujamicu kuwa jumcaysta macahu nabiga la jirankii sal lay wasalam idaa goortii zaalad ay zuusho ashamsu qoraxdu markay zuusho uma kadibna narjicu waanu noqon jirnay oo deegaankiiyo guryihii baanu ku noqon jirnay natatabacu xaal aan raacraacayno alfaya hooska aanu raacraacayno hooska soo baxay oo derbiga ku dhegan baanu raacraacaynaayo isku dhajinaynaa markaan guryaha usii soconno markaana sumcadii tukanay ayb xadiidkani xiitaanka horta waxaa la yidhahda waa derbiga aljidaar aljidaarka la yidhahda maana xadiidka waxa uu u keenay imaamku salaada jumcadu wakhtigeedu goormuu soo galaa wey goormuu soo gala laba ra'yibay fuqahadu ka qabaan ama culimmadu salafan wa khalafan ra'yi waa ra'yigay u badan yihiinoo saddexda imaam baa qaba abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici oo waxay leeyihiin salaada jumcadu wakhtigeedu waa un wakhtigii duhurka oo waxay ka bilaaban uun qoraxdu markay zuusho inta ka horaysa jumco lama tukan karay saddexdaa imaam qabaan alimaamu axmed riwaayada mashhuurkaee caankaee ka sugan wuxuu isagu qabaa duhurka waa la tukan karaa barqinkiina waa la tukan karaa qoraxdu markay zuusho oo xilligii waxaan u jeeda jumcada jumcada waa la tukan karaa barqinkiina waa la tukan karaa intayna qoraxdu zuulin markay qoraxdu zuusho xilligii duhurka la gaadhona waa la tukan karaa labadaba ruuxu dadku khiyaar bay u leeyihi oo wakhtigeedu wuxuu soo galaa barqinkii khaasatan wakhtiga salaada ciidda haddiiba la gaadhoba xilligaa salaadii jumcadu way joogtaabuu qabaa imaam axmed caleyh raxmatullah axaadiista imaamu axmed uu daliishado masaladaa u deliishaday ayaa kamiayay ka mid tahay axaadiistan meesha inoogu qoran see loo daliishanaya nebigay saxaabadu jumcadan la tukan jireen jumcadii baa laga baxayaa jumcada marka laga baxo kadibna oy sunnadeediiyo wax walba israacsadaan darbigii hoos ma leh salaadii jumcadu soo khudba ma lahayn khudbadii iyo salaadii iyo wixii ka dambeeyey intaaba markay dhammaystaan oy masaajidka ka noqdaan oo guryahooda usii socdaan hoos ma leh soo kuma cadda marka qabla azawaal in salaada khudbadeeda la bilaabay ah, saas ah. khudbada salaadiiy wakhtigeeda waxaa la bilaabay intayna qoraxdu zuulin hadduu nebigu mimbarka fuuli lahaa markay qoraxdu zuushay kadib oo khudbo uu bilaabi lahaa oo salaaddii la tukan lahaa oo markaa kadib guryaha la aadi lahaa abcan hoos waa la heli lahaa soo saas ma marka axaadiista imaam axmed uu daliishanayo ayay ka mid tahay xadiiskan iyo xadiis kaleeto macna waxaa ka mid ah xadiista uu daliishanayo aburaziin ninka la yidhahda xadiista marka uu imaamu axmed uu daliishaday waxaa ka mid ah xadiis aburaziin oo imaamshayban soo saaray baynu nii wuxuu leeyahay kunaa nusalii maca caliyin aljumca cali bn abi aalib baan jumcada la tukan jirnay faaxyaana najidu shay-an wa axyaana laa najidu markaan jumcada ka baxna kadib marna darbigii oo hoos leh ayaanu salaadii ka baxaynaayo guryihiisii aadayna hoos baanu helayna marna hoosba ma helaynaba rijaaluhu laa ba'sa bih kadalika axmed iyo darimi iyo tayaalisi waxay soo saareen min xadiidi jundab can zubayr zubayr bn cawaam wuxuu leeyahay kunaa nusalii maca rasuuli lahi sal lay slam aljumuca nebigaan jumcadan la tukan jirnay uma nubaadir kadibna waan degdegi jir degdeg baan u bixi jirnay famaa najidu min adilli ilaa mawdica aqdaamina markaanu degda ku baxno hoos ma helayno meel lugtu qabata mooyaane hoos kale ma helayno ama wuxuu yidhi famaa najidu min adilli mawdica aqdaamina hoos meel cagtannadu qabata xataa ma helin albani baa wuxuu leeyahay fi lirwa xadiidkaas zubayr sanadkiisu waa saxiix ayib waxaa xoojinaya xadiid imaam muslim soo saaray min xadiidi jaabir bni cabdillaah wuxuu yidhi jaabir nebigu sal lay slam kaana yusallii ljumuca nebigu jumcaduu tukan jiray uma nadhabu ila jimaalina kadibna geelaan aadi jirnay awrta ayaanu aadi jirnay markaasaanu nasin jirnayo u raaxayn jirno macnaha waxaanu ka dajin jirnay mxua ah, rarka saaran waa la fadhiisiinaya rarkaa laga dajinaya xiina tazuulu shamsu markay qoraxdu zuusho masaajidkay ku tukanayaan shamcadiibay lanibka la tukanayaan guryahoodiibay aadayaan gaadiidkiioo rarkii saaran yahay bay markaa rarka ka marka ay rarka ka dajinayaan bay qoraxdii zuushay marka waa mar soo maa salaadda markii la tukanayo inaynu qoraxdu zuulin baa laga fahmayaa jumhuurtu axaadiistaas daahirkeeda ay ka muuqato inuu barqinkii nebigu tukan jiray qabla zawaal jumhuurtu inay ka jawaaban bay isku dayeen jawaabtoodana nooc baa ku jirta nooc qardajeexa iyo qalaf fara badan iyo baa ku jirta wasawaabku waxa weeye sidaa imaamu axmed uu yidhi madhabkiisa saxaho qabla zawaalna waa la tukan karaa bacda zawaalna waa la tukan karaa ayb wacan sahli bni sacdin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi maa kunnaa maanaan ahayn naqiilu kuwa qayluushada walaa nataqadaa kuwa qadeeyana maanaan ahayn ilaa bacda aljumucati jumcada kadib mooye markaan jumcada kata kadib baanu qayluushan jirnay oon qadayn jirnay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay soosaaridiisa wallafdu lafdiguna limuslimin muslim buu u sugnaaday bal allafdu lilbukhaari wamuslim saas lafdu limuslimtaas lafdigan meesha yaalla muslim keliya ma lehe bukhaari iyo muslim baa isla leh saas man ayib wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan riwaayadaa dambe muslim baa iska leh wa fii riwaayatin limuslim wey macna riwaayo kaleo muslim uu leeyahy waxaa ku sugan fii cahdi rasuuli lah sal lay sl nabiga wakhtigiisii rasuul oo xadiidka xasanka i sheekh albani aleh ramat uu taxsiininayo waa ka nabigu uri sal lay wasalam qiiluu faina shayطaana laa yaqiil qayluushada oo maalintii waxoogaa wakhtigu haba gaabnaadeen qayluushada ayaanka ayaan qayluushaninoo subaxdii ku toos habeenkii u maalinka gelinkiisa horena hurdadii habeenkii baad nashaad ku yeelan laakiin marka maalinta kale barkeeda la joogo fahmad daqaynaya gelintii dambe si aad nashaad ugu shaqayso waxoogaa mustafac baa lagala gashadaa marka xoog iyo wuxuu ku siinaya marka ayaa waxaan lagala socdaa saxaabadu way samayn jireen iyagoo xoolo dhaqato oo xamaansho oo shaqaysta haddana qayluusan jireen ayib waxaa laga qaadan xadiidkan marka qayluushiga iyo qadaduba inay jumcada ka dambeeyeenoo jumcada wakti hore la tukan jiray xadiista wuxuu ka mid yahay kuwa hore la mid ama jamhuurtoo saddexda imaama iyagu waxay deliishadeen xadiidka bukhaari iyo keyrka ay soo saareen min xadiidi anas wuxuu yidhi nabigu sal lay aslam anas wuxuu yidhi kaana yusali aljumucata xiina tamiilu shamsu nebigu wuxuu jumcada tukan jiray markay qoraxdu duusho ijmaac bayna soo gurinayaan culimmada qaarkood xilligaasi waa laysku waafaqsanya inay jumcadu soo geliso waxaa kaloo laysla ogolaya wakhtigeedu inuu jirayo inta wakhtigii duhurku jiro jimcadu waxa weyaan ilaa shayga iyo hooskiisu isla ekaadaan oo xilligii duurka ugu dambeeyan soo marnay soo garamaysaan ilaa xilligaa jimcadu waa jirtaa bacdu ahlilcilmi horta waxaa rajaxaya madhabka imaam muxuu ahaaye imaam axmed oo in gelinka horena la tukan karo gelinka dambena la tukan karo sidaa waxaa rajaxaya muxaqiqiin fara badan waxaa ka mida ah sheekh sheekh albani iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh ibnu baaz way rajaxayaan oo saasay macnaha sabab ka dhigayaan saasaana daliilka marka la fiiriyo xoog badan labaduba in la tukan karayo laakiin khuruujan min alkhilaaf maadaama gelinka hore khilaaf ku jiro waxa fiican bay leeyihiin xilliga laysla ogol yahay ijmaaceen khilaaf ku jirin xilligaa in laga dhigaa saxa haddiise la arko dad tukanaya gelinka hore barqigiiba jamcada tukanaya dad ahlulbidaca maaha khaladna mayna gelin saas ma adilaa jirto madhab madaahibta muctabarka ka midana way ku socdaaatan dadka wadamada galbeedka jira oo muxuu ahaay xumaala rufaad ku haysta ayaa madhabkan axmed oo rukso fara badan siinaya xilliga ay jaaniska leeyihiinoo waxoogaa ay fasaxa haystaan hadday shan saac tahay iyo hadday lix saac tahay iyo hadday xataa afar saac tahay iyo xilliga ay jaaniska leeyihiin hadday jumcada sokadaan kifaayo wey kii jaanislana inuu masaajidan tukanaysa xilligaa dambe la tukado kii kaleet xilliga hore jaanis heli karan xilligaa in jumcada la oogo waxoogaa maaragtay ruksacdaa ku jirta iyo fududayn maadaama masaladu adilana ay leedahay madhab muctabaroo madaahibta afarta ka midana ay culimadu qabaan macna hada bilahi tawfiiq wsali lahuma wslm cala nabiyina muxamadi wala ali saxbi wslm